الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد darskii shalayso meel baa carabku inagaga dhacay waliman dacow wa axrasuu lianfusihim waliman dacawhum ilayha barakataha wa khayrahaa waxaan nidhi waa faacil waxaanan ka wadnay waa mafcuul axrazuuda mafcuulkeedii way barakataha iyo wa khayraha meesha labaadi waxa weeyaan wuxuu yidhi wauhbitu fi hada اljuزءi ma tayasara minha cala sabiili اlikhtisaar halkaas kutubta qaarkood waxay ka dhigayaan bilafdi almaadi oo waahbattu way qorayaan waa sax waahbattu waan sugay fi hada اljuزءi wauhbitu haddii la yidhaahdana oo mudaaric laga dhigana iyadana laa maanica ayb wuxuu uhi sheekhu wayacrifuuna rabbahum caza wajala bisifaatihi alatii nataqa biha waxyuhu markuu ka soo baxay asalkii ugu muhiimsanaa usuusha diinta ayuu wuxuu bilaabay marka usuushii kale waxaan soo sheegnay oon muqadimada ku soo sheegnay markuu ka wareegayo mabxath oo uu mabxath kale u wareegayo wuxuu odhanayaa wayacrifuuna wayashhaduuna wayactaqiduuna fasal ma keenaya kutubta qaarkood waxaad ku arkaysaan ayagoo loo sameeyey canaawiin canaawiinta kutubta qaarkeed ku taalood haysataan canaawiin mu'alifku iska leeyahay maaha waxaa sameeyey nimanka kitaabka taxqiijiyey ninka kitaabka xaqiijiy taxqiijiyey ninkaasaa canaawiinta usa sameeyey wayna dhici jirtay culimmada ridwaanullaahi calayhim horaanba kitaabku isaga oo aan lahayn maaragtay eh, eh, maalan fusuul iyo abwaab iyo nin muta'ahira intuu yimaada inuu u sameeyo way dhici jirtay sida maalan saxiixulmuslimka oo kale saxiixulmuslimka yani waxa weeye kitaabu fulaan iyo baabu fulaan iyo waxaa iskale imaamunawi baa iskale caleyh raxmat ullah alimaam muslim ma laha kadalika sidaasoo kale marka mucaasiriintan hadda kitaabka xaqiijiyey yay u sameeyeen iyagu fusuusha iyo abwaabta u sameeyeen fusuusha iyo abwaabta iyagaa u sameeyey amaa kitaabka asalka sheekhu fasal iyo baabun midna ma dhihin waxaase lagu garanayaa mas'alada uu u wareegayo ee uu markaa bilaabaya hadday tii uu ka soo hadlayay ka gedisan tahay bimacnaa waa fasal cusub oo kaleeto saas macnaa ayb wuxuu yidhi marka wayacrifuuna lxadiidku way garanayaan rabbahum rabbigood bay garanayaan caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye bisifaatihi bay ku garanayaan tilmaamihiisa allatii sifaatkaasoo nataqa uu ku hadlay bihaa iyada waxyuhu waxyigiisa uu ku hadlay wa tanziiluhu yacni soo dejintiisu ay ku hadashay waxyigu macnaa qur-aanku ka wada wa tanziiluhu wuxuu waxaa laga wadaa kuu soo dejiyey baa laga wadaa kuu soo dejiyeyna uu ku hadlay oo isla waxyigiiy macnaa ayib aw amase shahida aw amase shahiida ay markhaatika ay macnaha qirtay lahu alla ay u qirtay bihaa sifaatkaa rasuul shahiida uu qiray dheh lahu alle uu u bihaa sifaatkaasi rasuulu rasuulkiisa uu qiray sal alla waslam yacni rabbigood bay garanayaan asxaabu asxaabuulxadiidku maxay rabbigood ku yaqaanaan oy ku garteen waxay ku garteen sifaatka ku soo arooray waxyigu uu la yimid alla waxyigiisa iyo kuu soo dejiyey oo qur-aanka ah ama rasuulkiisu uu u qiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh rasuulkiisu u qiray oo markaa axaadiista ku soo arooray calaa maa yani calaa maa waradad sida ku soo aroortay warad alakhbaaru axaadiistuusay ku soo aroortay axaadiistii alsixaaxu ee saxiixa ahayd bihi maaga ay ugu soo aroortay yacni rasuulku u qiray uuna ugu qiray ama iyagaa u qiraya sida ay akhbaarta axaadiista sugan ee saxiixa ay ugu soo aroortay sidaasay u sugayaan sifaadkaasay rabbigood ku yaqaanaan subxana wa tacaala oo alla subxaana wa tacaala yacni maynan arkin muuminiintu rabbigood maynan arkin subxana wa tacaala bal daatada ilaahay subxaana wa tacaala iyo araggeedu waa min alghayb waana sifaada ugu horreysa muminiinta ilahay ku tilmaamay yu'minuuna bilghayb marka maynan arag laakiin waxay rabbi ku yaqaanaan isagaa isu tilmaamay isagaa isu sheegay sifaadkiisu isu sheegay tilmaamaha rabbi subxaana wa tacaala uu sheegay oo ku sheegay qur-aanka nebiguna sal lla ly waslam axaadiistiisa ku sheegay sugan ee sixaaxa ah kuwaasay rabbigooda ku yaqaanaan subxaana wa tacaala saasay rabbigooda u garanayaan ayib meesha marka waxaa imaanaysaa haddii aad allana aadan arag subxaana wa tacaala sifaadkii uu isagu isku tilmaamay ama rasuulkiisu ku tilmaamayna aad diiddo allaha aad taqaanaayo weeke waa kee marka seed rabbigaa ku taqaanaa wey ilan laba mid baa wax lagu gartaa sideedaba inaad aragto ishaad u qabato in laguu tilmaamo tilmaan ahaan aad ku garato inaad mid u eg oo isagoo kalaa intaad aragto uga qiyaas qaadato siyaabahaasaa wax lagu gartaa intii midna ma jirto sifaadkaas ayay ahlulxadiidka iyo asxaabulxadiid rabbigooda ku yaqaanaan qur-aanka iyo sunnada ku soo aroortay ayib calaa maa waradad siday ku soo aroortay bihi isaga calaa maa waradad say ku soo aroortay al akhbaaru axaadiistu asixaaxu ee sugan bihi maaga wa naqalad ay soo guurisay alcuduulu ragga caadiliintii ay soo guuriyeen athiqaatu ee lagu kalsoon yahay canhu ay nabiga uga soo guuriyeen sal alay slam rasuulku sal alay wasalam axaadiistu way ka soo aroortay laakiin waxaa soo guuriyey alcuduulu thiqaat alcuduulu thiqaat cuduushu macnaha waxa weeyaan waa ragga axaadiista warinaya xagga diintooda dad caadilina iqaadkuna waa xagga dabdiga iyo iyo xifdiga iyo ilaalinta xadiidka iyo gudashadiisa mar hadduu xagga yacni diyaanada iyo diintana caadil ka yahay dhanka dabdigana uu hiqo ka yahay hiqadu labadabana waa soo wada geli karaan oo labadaba waa loo isticmaali karaa macnaha waxa weye waa rag xadiiskooda lagu kalsoon yahay ahiqaata ee lagu kalsoonaa warka ay soo guriyaan canhu nabiga ay ka soo guriyaan salawatu rabbi waslamu caleyh ayib wa yuhbituuna way sugayaan lahu alla ayay u sugayaan marka meeshaa wuxuu inoogu tilmaamay inoogu sheegay masale muhim ah masaladaasi waxay tahay sifaatka ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaa lagu sugaa waxaa lagu sugaa ama dilaalat lqur'aan ama axaadiista sugan ama ijmaaca laakiin sifaatka ilaahay subxana wa tacaala qiyaas ma galo saas mana qiyaas ma galo allahuma sheikhulislam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi baa wuxuu leeyahay qiyaaska loo yaqaano yani waxa weeye qiyaasu yani waxa weeye qiyaasulawlaha qiyaasul awlaha baa meelaha qaarkood ay culimmadu isticmaaleen adiga almuhim masaadiirta sifaatka loo yani waxa weye loogu noqdo waa kuwa iyaga wayuhbituuna way sugayaan asxaabuulxadiid lahu alla waxay u sugayaan jalla weynaa jalaaluhu eh maa shay bay u sugayaan ahbatahu alla uu sugay linafsihi naftiisa uu u sugay fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa uu ugu sugay wa calaa lisaani rasuuli sal lay slam rasuulkiisa carabkiisa carabka korkiisa uu naftiisa ugu sugay sifaadka ilaahay isu sheegay isagu sheegtay ee isu sugay bay asxaabu alxadiid ilaahay u sugayaan alla inuu kitaabkiisa ku sugo oo sifadaa sheegto waa mid inuu rasuulkiisa carabkiisa ku sheego oo ku sugo waa mid waa untii hore midna waa qur-aankii midna waa axaadiistii leanna axaadiista laftoodu wax uu nebigu iskala yimid ma aha maa yantiqu cani ilhawa ilaa waxyun yuuxa weeyaano waa calaa lisaani rasuuli waa waxyi loo sheegayo oo carabka isagu ka sheegay nebigu gudbinayo salawatu rabbi waslamu caleyh ayib walaa yactaqiduuna marka wax kastoo alla sheegto ama ha noqdo sifaatka sifaatsyani la yidhaahdo asifaat yani waxa weye sifaat daatka la yidhahdo ama ha noqdeen sifaat lafcaalka sifaatka la yidhahdo sifo kastoo ilaahay sheegtay subxaana wa tacaala sidaa ay u soo aroortay bay u nabadgeliyaan oo macnaha wax weeye ma galaan ayib walaa yactaqiduuna asxaabu alxadiidku ma ictiqaadiyaan tashbiihan u ekaysiin lisifaatihi sifaatkiisa loo ekaysiiyo alle bisifaati khalqihi khalqigiisa sifaatkiisa loo ekaysiiyo arrintaa ma ictiqaadiyaan oo fa yaquuluuna waxay leeyihiin innahu alle khalaqa wuu abuuray aadama aadan buu abuuray biyadayhi labadiisa gacmood buu ku abuuray kamaa sida nasa uu caddeeyey subxaanahu calayhi maaga korkiisa uu ku caddeeyo fii qowlihi uu yidhi caza min qaa'il qaala yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya ah, alla subxana wa tacala aayaddaas ku cadday wuxuu yihi qaala wuxuu yidhi rabbi subxana wa tacaala yaa ibliisu ibliisow maa maxaybaa manacaka kuu diiday an tasjuda inaad sujuuddo limaa shay inaad u sujuuddo khalaqtu aan abuuray biyadaya labadayda gacmood aan ku abuuray labadayda gacmood midkan ku abuurayo aadam ah inaad u sujuuddo ibliiso maxaa kaa reebo kuu diiday maxaa kaa hor istaagay meeshaasi waxa weeye walaa yactaqiduuna tashbiihan lisifaatihi wuxuu ka wadaa wuxuu meesha ka saarayaa alle sifaat buu leeyahay marka la yidhaahdo shaki male khalqigiisuna inay sifaat leeyihiin sifaatkaasi marar fara badan xagga magaca iyo kelimada loo isticmaalayo isku mid bay ka noqonayaan xagga kelimada loo isticmaalayo isku mid ha ka noqdeene laakiin xagga kayfiyada ay sifaadku u yaallaan isku qaab ma aha isku midna ma aha markay sifaadka sugayaan marka sida maalan qolada mushabbihada oo ilaahay sifaadkiisa sifaadka khalqiga ku shabahday oo kale ma samaynayaan mushabbihadaas waa nimanka waxaa la yidhahdaa hullatun fi ihbaati sifaat baa la yidhahdaa hullaatu lmuhbita saasaa la dhaha qolyaha sifaatka suga kuwooda sii xad jira oo ku xadgudbay sugidda ifaat sifaatka ayaa la yidhaahdaa mushabbiha oo waxay leeyihiin haa ilaahay waa sugaynaa inuu gacan leeyo laakiin waxay ku daba dhigayaan gacanta ilaahayna waxay la mid tahay gacanta khalqigiisa tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira waxay leeyihiin maalan ilaahay maqal buu leeyahay maqalkiisa iyo ka khalqiguna waa isku qaab ilaahay arag buu leeyahay araggiisa iyo ka khalqigu waa isku mid weji buu leeyahay wejigiisa iyo kuwa ka khalqigu waa isku mid mushabbiha la yidhaahdaayo sifadii ilaahay kayfiyadeedii iyo khalqiga sifaadkoodii bay isku mid ka dhigeen tashbiihaas marka isu ekaysiinta ilaahay sifadiisa qur-aanka ku soo aroortay ama axaadiista ku soo aroortay iyo sifada khalqiga ma ictiqaadiyaan asxaabuulxadiid inay isku mid yihiin ama isu eg yihiin ma ictiqaadiyaan waxay ictiqaadiyaan sifaadka ilaahayna waa taabica lidaatihi sifaatu lkhalqina waa taabicatun lidawaatihim ilaahay daatuu leey daatadiisu daata la mida ma jirto sifaadkiisuna waxay raacsan yihiin daatadiisa sida daatadiisa aan wax u shabaha jirin ayaa sifaadkiisana wax u shabaha ayna jirin khalqiga sifaadkooduna waxay raacsan tahay daatadoodii raacsan tahay oo khalqiga laftoodii baan isku sifaad ahayn maalan marka la yidhaahdo hebel dheg buu leeyahay maroodiguna dheg buu leeyahay soo laba makhluuq ma ah soo dheg iyo dheg ma ah ma isku sifaa ma isku qaabaa yani waxa weye lfiilna waxay tabac u tahay lidaati lfiil daatadiisu say tahay bay raacsan tahay oo taa un baa laga fahmay markii la fahmay dhegta insaankana insaan la yaqaanay iyo suuradiisii dhegtiisii baa la suuraysanaya khalqigii laftiisii baan isku sifaadkiisiiba isshabiinba isu ekayn soo ma jeed marka alla subxaana wa tacaala sifaadkiisa waxay sugayaan ayagoon ictiqaadinin wax tashbiih ah saas way macnaha shubhadaasi oo macnaha waxa weye tasawuru tashbiih waa shubhada ku dhalisay qolada sifaadka ilaahay diiday inay diidaan maxaa yeeley waxoogaa markii ay sifada sub sifadii markii ay maalan ilaahay yad buu leeyahy gacan buu leeyahy qur-aanka markuu ku sheegay ayaa waxaa ku soo dhacday war haddaynu gacan sugno soo tii la yaqaanay uu noqon maysa ee khalqiga lagu yaqaanay haa haddayba tii u ekaanayso waa meel kaga dhace aynu dhahno gacantan loolaba jeedo gacantii xaqiiqiga ahayde waxaa loola jeedaa quduro iyo nicmaa loola jeedaa way diideen marka inay sifaadka diidaan oo inkiraan oo ay ka hor yimaadaan waxaa kallifay markii horaa waxay suuraysteen yacni tashbiih bay suuraysteen saas daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa kullu mucailin mushabbih kullu mucailin mushabbih nin kastoo sifo ilaahay diiday ama sifaadka wada diiday sifada intuusan diidin wuxuu ku dhacay tashbiih buu ku dhacay maxaa yeele waxa ku bixiyeyba inuu sifaadka diido waa tashbiiha uu suuraystay waxba ka jirin wa tashbiihaas uu suuraystay tashbiihii ka carar buu is yidhi cararku cararaybu marka wuxuu ku dhacay wixii uu ka cararay wax ku daran ka daran macna oo ilaahay sifaadkiisii o dhan inuu diido macna ama qaar ka midaba uu diido saas macna marka sidaa ma aha culimmada xadiidka iyo iyo ahlu iyagu sidaa maaha meesha marka laa yactaqiduuna tashbiihan kelimatu tashbiih aad buu u isticmaalay mu'alifku dhowr goor buuna isticmaali doonaa sida soo socota laakiin waa laga fiican yahayo waxaa ka fiican in la isticmaalo tamhiil in la isticmaalo laa yactaqiduuna tamhiilan lisifaatihi bisifaati khalqihi in la isticmaalaa ka fiican oo kelimatu tamtiil iyo kelimatu tashbiih oo annagii safaariiniyada kaga soo hadallay farqi baa u dhaxeeya sababta ay uga fiican tahay tamthiil in la isticmaalana waa kelimada nafyi waa kelimada qur-aanka ku soo aroortay laysa ka milihi lafdiga qur-aanka ku soo arooray baana fiican in la isticmaalo khaasatan baabkan oo kale markii laga hadlayo ayib taasi waa mid ta labaadi waxa weeye nafyu tashbiih waxaa haaliban loo isticmaalay nafyu sifaat dawaa'iftan kharibantay ee firaqu daalla ah nafyu tashbiih yaa waxay faafiyeen oo dhagaha dadka ka dhaadhiciyeen marba haddii la yidhaahdo yaani waxa weeye bilaa tashbiih waxay u fahmeen oo dadkii uga dhaadhiciyeen bimacnaa bilaa sifatin saas maanaa mafhuumkaasaa la qaatayba bilaa tashbiih bimacnaa sifa maloo kale loo qaatay maadaama shubhadaasi meesha ka imaan karto isticmaalka khaaska ay mutakalimiinta iyo firaqdu u isticmaaleen kelimada macno kale dadka ay ku dhalin karto in laga wareegaa fiican waa sababta labaadee macnaha ay tamiilka u fiican tahay w manaa ta kale saddexaadna waxaa la leeyahay sideedaba wax kasta oo jira wax kastaoo jiraaye nooc shabaha waa ka dhexeeya laakiin mumaalan ka dhexayn saas maanaa wax kastoo jira shabah waa ka dhexeeya calaa aqali taqdiir wuxuu kaga dhaxayn karaa yani wuu jiraa kana wuu jiraa waa nooc min ashabah waa nooc min ashabah saas way maanaa maalan sifaatullaahi way jiraan alla wuu jiraa khalqigiisana waa jiraa marka waxay leeyihiin nafyu tashbiih calaa ilaaqihi sax ma ah laakiin nafyu tamhiil calaa ilaaqihi baa saxiixa tafasiishaas waxaad ugu noqon kartaan shekh islam ibnu taymiya aleyh raxmatullahi baa aad u faahfaahiyey waxaana aad u soo guuriya sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah marka walaa yactaqiduuna tashbiihan ay tamhiilan baa ka fiican walaa yactaqiduuna ma ictiqaadiyaan asxaabu alxadiid tashbiihan shabihid iyo u ekaysiin lisifaatihi ilaahay sifaatkiisa loo ekaysiiyo bisifaati khalqihi khalqigiisa sifaatkooda loo ekaysiiyo fayaquuluuna waxay yidhaahdaan inahu alle khalaqa wuu abuuray aadama aadam miaal buu u keenay macnaha ifaatkii baynu ka hadlayna soo maa bal tusaalan nasiib wey manaa miaal wey inahu alle khalaqa wuu abuuray aadama aadam aadam ayuu abuuray nebi aadam biyadayhi labadiisa gacmood buu ku abuuray calayhi salaatu wasalaam kamaa nasa siduu u caddeeyey subxaanahu calayhi arrinka korkiisa ugu cadhay fii qowlihi uu yidhi caza min qaa'il qaala yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya aayaddaas ku cadday rabbi wuxuu yidhi subxana wa tacala ibliis markuu diiday inuu u sujuudo aadam wuxuu idhi ibliisow maxaa kuu diiday inaad u sujuudo cidda aan labadayda gacmood ku abuuray oo aadam laga wado macnaha aayaddu marka waxay ku caddahay inuu ilaahay laba gacmood aadam ku abuuray ayb labadaa gacmood marka waa laba gacmood oo xaqiiqi ah ilaahay cadamadiisa iyo weynankiisa iyay u qalmaan kayfiyada ay u yaallaan iyo qaabkay yihiinna ma naqaano waxaanse hubnaa gacmaha khalqiga inaynan u ekaynoo shabihin waa saas macnaa gacmaha khalqiga ma shabahaan qacan taa meel dhig allana waa u sugaynaayoo siduu u sheegtay annagu ka doodi mayno una diidi mayno isagaa sheegtay oo rabbi qur-aan ku sheegtay subxana wa tacaala aan u sugnay haddana waxaan ugu sugaynaa qaab alle u qalma cadamadiisa iyo weynankiisa u qalma oo u dhigma isaga isla markaa waxaan leenahay kayfiyada iyo qaabka labada gacmood u yaallaan arrinna loo sheegay ma aha sida aanaan daatadiisa kayfiyadeediiyo qaabkeeda u garanaynin baanaan sifaatkana kayfiyadoodii qaabkooda u garanay walaa yuxarifuuna ma leexiyaan alkalaama alkalima hadalka can mawaadicihi meelihiisa kama leexiyaan yacni meelihii ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu talagalay kama leexiyaan asxaabu oo macnaha wuxuu ka wadaa taxriifka lafdigii naskana ma bedelaan lafdiga naskana ma bedelaan macnaha naska ilaahay uu u jeeday ee laga fahmayo lafdiga halkan yaallana kama bedelaanoo kama wareejiyaan walaa yuxarifuuna ma bedelaanoo ma wareejiyaan alkelima ayilkalaama hadalka can mawaadicihi meelihiisii shaaricu dhigay kama wareejiyaan maalan tusaale bixamli lyadayni darteed kuma wareejiyaan labada gacmood oo lagu xambaaro cala nicmatayni lagu xambaaro aw ilquwatayni ama laba awoodood lagu xambaaro taxriifa almuctazilati ka taxriifi almuctasilati muctasiladu siday hadalka u leexiyaan oo kale uma leexiyaan wuxuu yidhi ahlusunna iyo asxaabu asxaabuulxadiid madhabkoodu taxriif kuma jiro taxriifka wuu inoo keeni doona insha allahu tacala dib baan kaga hadli doonaa laakiin waa laba nooc taxriif allafdi iyo taxriifu almacna baa la yidhahda labadaasuu noqdaa dib baan ka sheegi doonaa laakiin taxriifulmacnaaga waxaa ka mid a miitaalkan hadda uu ina siiyey oo alla sooma dhihin aadan laba gacmood baan ku abuuray qolaa labadii gacmood inay sugaan ku adkaatayoo waxayba ka fahmeen laba gacmood sugiddeeda in ilaahay khalqigiisa lagu shabahay ka fahmeen markaasaa waxay yidhaahdeen arrintaas si aan uga baaqsannoon uga cararno waa inaan biyadayadan aan idhaahno laba gacmood loolama jeedee macno kalaa laga wadaa oo maxaa laga wadaa waxay yidhaahdeen binicmataya ah, labadayda nicmaan ku abuuray mushkilo kalaa qabsato waxaa la yidhi nicmooyinka ilaahay laba keliya mehe way fara badan yihiine bal labada nicmo qeexaa la yidhi laba nicmo oo yani waxa weeye khaasa ma jiraan ilahay nicmooyinkiisa waa barbadanya fawaqacuu fii wartatin ashaddu min alatii yani faruu minha haddana qolo kala yimid waxay yidhaahdeen ma ahee biyadayada laba gacmood lagama wadee waxaa laga wadaa biquwataya labadayda awoodood baan ku abuuray ayaduna kaba darantii hore waxaa la yidhi oo ilaahay hal quwad buu leeyahay quwad ballaadhan buu leeyahay laba quwadood maxay ahaayeen xaggeedse ka keenteen ayadana meel la mariyo lawaa soo ma jeed sideedoo moogtahay ariiqa sunnada ninkii ka cararaay oo sallimi waayo ku sugnaan waaye lugtu waxay kula dhici haawiye uusan ka soo bixi karin meel khatar oo tii uu ka cararay ee uu ismoodsiiyey ka khatarsan buu gelayaa maana saas we ayib marka wuxuu sheegay sidaa ma yeelaan buuri sidaa ma yeelaan yacni waxa weeye labadaa yad bay labadaa gacmood bay ilaahay u sugaan wejigay u sugaan maqalkay u sugaan araggay u sugaan haddana meeshaa kama leexiyaana sidaasay u daayaan asxaabuulxadiid walaa yuxarifuuna ma leexiyaan alkelima hadalka can mawaadicihi meelihiisa kama leexiyaan la dhigay bixamli lyadayni bisababi xamli lyadayni labada gacmood ku xambaaristooda sababteedna kuma leexiyaan cala nicmatayni labada nicmo korkooda lagu xambaaro aw ilquwatayni ama laba quwad labada quwadood korkooda lagu xambaaro daraaddeed kelimaadka ama hadalka kuma taxriifiyaan taxriif almuctazilati sida muctazilada taxriifintooda kaleto hadalka sheekhu isticmaalay u fiirso taxriif baa la yidhahdaa markan oo kale ta'wiil lama yidhahdo ashaacirada iyo maaturiidiyada iyo qoladan doonaya inay wax ku hoosgeliyaan oo kale waxay ku yidhahdaan sheekh taxriif lama yidhahdo maxaa la dhahaa tawiil baa la dhahaa ah, tawiil markaa wey markuu ta'wiilku noqonayo taaquud noqonayo leanna waxaa loo isticmaalay in ilaahay sifaatkiisa lagu ciyaaro subxana wa tacaala oo lagu diido farqun bayna tawiil wa taxriif tawiilka qaybtiisa faasidka ah baa taxriif la yidhahda laakiin ta'wiilka saxiixa ah oo macnihiisu uu yahay sarfu lafdi can daahirihi lidaliil lafdiga in laga leexiyo macnaha daahirkee ka muuqda laga leexiyo macno kale loo leexiyo sababta loo leexinayana daliilku tusay uu yahay waxaa la yidhaahdaa ta'wiil saxiixa waa haddii lafdiga daahirka ka muuqdiyo macnaha markaa ka soo degdegaye laga fahmayo laga leexiyo oo macno kale loo leexiyo wax daliiloo saxoo lagu leexiyeyna meesha uusan oolin marka waxaa la yidhaahdaa taxriif baa la yidhahdaa ta'wiil lama yidhahda ama tawiil faasidaad dheh oo ku dabadar faasid ama taxriif dheh oo u isticmaal macna ayb marka yani diqada cibaarada mualifkaad ka garanoo taxriif buu isticmaalay isagu taxriif almuctasilati sida muctasilada yani waxa wey ka taxriif lmuctasilati ma laa yuxarifuuna ay ku xidhanta laa yuxarifuuna ka taxriif lmuctasilati muctasilada leexintoodoo kale ay nusuusta ka leexiyaan meeshay ilaahay subxana wa tacala ugu talagalay muctasiladu waa niman soo baxay qarnigii koowaad aakhirkiisa ayay macnaa waxway soo baxeen waa firqad dalla wey waxaa mu'asiskooda ahaa nin la odhan jiray waasil bnu cataa oo xasan xasanulbasri imaamkii taabiciga ah arday u ahaa bidcadii ugu horraysay oo bilaabay waxay ahayd baa la leeyahay wuxuu yidhi alfaasiqu fii manzilatin bayna almansilatayn mu'minka faasiqee dembiga galay dhihi mu'minna dhihi mayno kaafirna dhihi mayno laakiin waxaan leenahay waa manzilo boos u dhaxeeya kufriga iyo iimaanka ayuu yaallaa warkaa markuu la yimid ayuu xasanulbasri wuxuu ka eriyey majliskiisi wuxuu yidhi darsiga hayga imaana ilaan culimadii salafku ridwaanullahi calayhim sidoodaba ardada iyagaa ka adkaa waxaan layska soo fadhiisanaya maaha wariga darsiga ha imaani baa lagudhi darsigayga ha iga imaanin haddii lagu kari waayo waa in lagu eriyo markuu arkay bidcadiisiibu wuxuu ku yidhi ha imaanin majliskaygu ku yidhi markaasuu ka fogaadayoo tiirarka masaajidka tiir ka midoo meeshii ka durugsan buu iska fadhiistay halkaasuu marka bilaabay inuu yani bidciisii iyo wixiisii ku taqriiriyo nin kaloo waxaa ku darmaday la yidhahda camr ibni cubayd oo isagana caan ah adigu markaasaa lagu magacaabay muctazilo lagu magacaabay limaada liannahumaa ictazala majlis alxasan waa mid waxay ka fogaadeen golihii xasan albasri uu dadka darsiga ku siinaya ama waxaa la dhihi ictazalaa qawla alumma wa madhab asaxaabati waltaabiciin waxay ka fogaadeen oo ka durkeen ummadda qowlkeedii iyo madhabkii saxaabada iyo taabiciinta laga soo gaadhay muctasila halkaasay ka baxday marka usuushooda ay u badan yihiin ee caanka ay ku yihiin waxa weeyaan waxay caan ku yihiin ilaahay sifaatkiisa kulli inay wada diidaan ilaahay aragtidiisa aakhare la arki doono inay diidaan inay yidhaahdaan qur-aanku waa makhluuq nimankii keena wey macnaha inay yidhaahdaan maalan qaybtooda la yidhaahdo qadariyada ilaa muctasilada ka mid yihiin addoommadu iyagaa ficilkooda abuuraya ee ilaahay shaqo kuma lah adiga waxa weeye usuul dhowr ah bay ku taagan tahay madhabkoodu asalka la yidhahdo altawxiid iyo alcadlu almru bilmacruuf manzila bayna almansilatayn usuushaas ku taagan atawxiidka waxay ka wadaan bimacnaa sifaadkoo la diido magacay wanaajisteen mooye laakiin altawxiid haddii muctasilo lagu dhaho macnaha waxa weeye sifaadka diidadoodii waay ilahay sifaadkiisa in la inkiro bay tawxiid u yaqaanaan alcadluna waxay u yaqaanaan allah subxaana wa tacaala afcaashiisa oo la inkiro oo la yidhaahdo addoonku yacni waxa weeyaan isaga ayaa khaaliq ah isaga khaaliqah oo ma dhici karto ilaahay intuu waxaan addoonka geliyo haddana inuu yacni u cadaabo cadaalad maaha cadaaladdu waxay keenaysaa addoonku inuu doonidiisa la madax bannaanaado ikhtiyaarkiisa la madax bannaanaado ficilkiisa isagu abuurto markaa loo qabsado oo lagu cadaabo ama ajir lagu siiyo ah, cadli bay ku magacaabeen bal aduu magacyaha sida loo wanaajinaya fiiri waa shaqo ibliis ka soo jeedo sideedaba macnaha waxa wey magacaa la wanaajinayaa hoostana waxaa ku duugan balaya ku duugan asalka saddexaad waxa weyaan alamru bilmacruuf walnahyi cani lmunkar bay yidhaahdaano isagana waxay ka wadaan yani ku bixitaanka madaxda alkhuruuj cala alaima bay u yaqaanaan alamru bilmacruuf walnahyi cani lmunkar manzila bayna almansilataynna waataan hadda ka soo hadlaynayo mu'minka dembiga weyn ku dhacay ee mu'minna ma aha kaafirna ma aha laakiin aakharo yani waxa weye naartuu ku waaraya bay lehin oo macnaha xagga khawaaristay kala mid yihin ayib adiga usuushooda taqriiban inahaasaa ugu muhiimsan marka taxriif almuctasilati ka taxriif almuctasilati muctazilada leexintoodoo kaleeto ay nusuusta iyo hadalka leexiyeen oo kale aljahmiyati ee jahmiyada ahaa muctasiladii jahmiyada ahayd macnaha ayib soo saa idinma qoray ayib arrin baraarujin mudan baa jirta aad bay u kala gedisan yihiin tabacaadka aan haysanno siyaadatan wanaqsan yani wax weeyaan yani kutubtaan haysataan qaar baa siyaado wata qaar baa kelimaadka qaarkood ayna ku oolin taan aniga ka akhrinayo wax badan baa ka gegedisa waan u tegi doonaa qaar ka mid waa baraarujin doona insha allahu tacaala laakiin si loo ogaado midkaan aniga ka akhrinayo waa yani waxa weeye midda uu xaqiijiyey doctor naasir ibn cabdiraxmaan ibni maxamed aljudayc waa risaala cilmiya risaala magister wey jamacatu mulqura baan umalaynay inuu magister kaga qaatay taqriiban ah, jamacatu imaam maxamed ibnu sacuud jamacatu imaam maxamed ibnu sacuud fi riyaad ayuu kaga qaatay eh, magistere kaga qaatay marka midda dabcada aan aniga wax ka akrinayan kitaabka ka akrinaya taa iyadana dabcaad kaleo kale gedisan baad haysataan oo maalan mid dadka qaarkood waxay haystaan dabca uu xaqiijiyey abulyamiin almansuur in la yidhaahdo oo macnaha wax weeyaan maaragtay iyadana jirta mid kaleeta iyadana jirta oo maaqan cali khalluuf miya oo aan u badan inaad u badan tihiin ah, marka way kala duduwan yihiin way kala duduwan yihiin marka haddii xaraf iyo kelimo iyo bal waa xaliyaba marka qaarkood inay isku khilaafaan ilaa afar sadar shan sadar baa laga yaabaa in mid laga ay ka maqantay adiga marka waxa waxaad weydo saaxiibadaa ka fiir inay ugu yaallaan ayib marka wuxuu yihi muctaziladii taxriif almuctazilati aljahmiyati ee jahmiyada ahayd saasuu aniga ii qorayaa oo jahmiyada inuu macnaha wax way ka sifeeyo muctazilada ayib jahmiyadu ayagana nin la odhan jiray jahmnu safwaan koox iyo firqo loo nisbeeyo wey turmud meesha la yidhaahdo alimaamu tirmidi tirmud meesha uu ka soo jeedo ayuu ka soo baxay bidcadiisa waana la dilay oo markii dambe bidcadiisu markay soo baxday waxaa dilay nin e, waali ahaa oo la odhan jiray salam ibn axwas almaazini oo marwo ku dilay wakhtigii reer bani umaya ayuu ku dilay ninkaas madhabka jahmiyada isaga ayaa keenay isaguna wuxuu ka dhaxlay madhabka jahmiyada ninkii la odhan jiray jacd ibnu dirham jacd ibnu dirhamna waxaa dilay isagana khaalid alqasri ninkii laodhan jiray isagana amiirka ahaa baa subax ku udxiyaystay maalin carafo la joogo oo muminiintii xoolihii udxiyada qalanayaan yuu yidhi udxiyadiinna qasha aniga mid kalaa maanta ii xidhane kanaan ku udxiyaysane kow wartu goy madaxdii muslimiinta moogtay reer bani umaya waxyaalaha aada loogu ammaanay ka mid tahay waxyaalaha aada loogu ammaanay ka mid tahay inay ahlulbidaca ay aada ula dagaalami jireen macnaha ayib marka waxyaaluhu la yimid waxaa ka mida oo muctasilada uu ku waafaqay sifaatka ilaahay in uu diido aragtida ilaahay aakhare inuu diido yacni waxa weeyaan in uu yidhaahdo hadalka ilaahay waa makhluuq oo qur-aanku waa makhluuq inuu yidhaahdo ayib uu yidhaahdo maalan insaanku waa qasban yahay oo waa majbuur alcaqiida aljabriya alfirqa aljabriya isagaa asaas isagaa macnaha waxa weya fikradeeda la yimid wuxuu waxaa ka mid a ah maalan inuu yidhi janniya naartu waa dhammaanayaanoo wax sii jiri doona maaha dhammaad bay leeyihi wuxuu yidhi iimaanku waa uun macrifatullah ilaahay haddaad garato bas waxaa ka mid a ah, iimaanku waa uun isku mide wax isdheer ma aho ma kala badnaa dadka iimaankoodu waa iskuga mid caqaa'iddaas iyo kuwo kaloo fara badanba ninkii la yimid buu ahaa ninkii la odhan jiray jahm bnu safwaan calayhi min allahi maa yastaxiq ayib marka isaga kooxdii afkaartiisa qaadatay afkaartiisa dadkii qaatay oo usuusha ku waafaqay baa jahmiye la yidhahda waxaa ka mida isla muctasiladana ka mid a waa waa nooc min aljahmiya waxaa ka mid a nimanka la yidhahda maaturidiyada afkaartii jahmiyada qaar ka mid a xambaarsan yihin waxaa ka mid a ashaacirada afkaartii jahmiyada qaar ka mid a xambaarsan saas macanaa walow usuushoodii ayna ku wada soconinoo wax ku khilaafsan yihiin haddana jahmi afkaartiisii wax ka mid ay xambaarsan yihiin sidaas macnaha ayib wuxuu yidhi ahlakahum allahu allahu halaage eh. ah, aljahmiyati ee jahmiyada ahaa ahlakahum allahu allaha halaage eh waa muctasiladii iyo jahmiyadii isku dar allah baabiiya buuri walaa yukayifuunahaa ahlu sunnuhu ma kayfiyeeyaan oo ma qaabeeyaan ilaahay sifaatkiisa bikayfin kayf kuma qaybeeyan kuma yani waxa weeyaan yani kuma qaabeeyaan aw amase yushabbihuunaha saama idiin qoraya ah. ya aw tashbiihumaa miya sax maa yushabbihuunahumaa baa fiican buu leeyahy ah. walaa yukayifuuna asxaabulxadiidku ma kayfiyeeyaan oo ma qaabeeyaan humaa humaadu waxay u noqonaysaa labadii gacmood ila sifadii ugu dambaysan ka hadlaynay labada gacmood bay ahay labada gacmood ilaahay uu sugtay ma qaabeeyaan bikayfin kuma qaabeeyaan qaab kuma qaabeeyaan ow amase yushabbihuunahumaa labadii gacmood ma shabbahaanoo kuma shabbahaan bi aydi lmakhluuqiin ah. makhluuqiinta gacmahooda kuma shabahaan oo uma ekeysiyaan ah. biaydi lmakhluuqiina makhluuqiinta labadooda gacmood kuma shabahaan tashbiiha almushabbihati ka tashbiihi lmushabihati wa sida qolada mushabbihada la yidhaahdo ay ilaahay ugu ekeysiyaan khalqigiisoo kale saasoo kale ma sameeyaan khadalahum ullah allaha garabkooda ka baxe ah. allaha khudlaaniyo hiilo alla uma hiiliyo wey manaa allah hoojiyo ayib laba maslaba masaluu midana sheegayo horta wuxuu ahlusunna uu ka anfiyey asxaabu taxriif asifaat siday muctasiladi iyo jahmiyadu sameeyaan waxaa kaloo uu ka anfiyey altakyiif wuuna soo celin doonaa takyiifka waxaa la yidhahdaa ha takyiifka waxaa la yidhahdaa waa uu dib uu ka keeni doonaayo in shaygan ama sifadan qaabka ay u taallo in loo sheegaa la yidhahdaa maalan soomaynaan dhihin allah subxaana wa tacaala laba gacmood buu sheegay labada gacmood sidaa iyo sidaa iyo sidaasay u eg yihiin sidaasay u yaallaan qaabkaasay yihiin waxa weeyaan waa kayfiyadii iyo qaabkii shaygu u yaallay maalan lilahi almasalu alcala lakiin markii lagu yidhahdo maalan markii lagu yidhahdo maalan hebel hebel magiciisa markaad hesho markaba waxaa kugu soo dhacaya hebel qaabku u ekaa siduu u yaalay ma nin dheerba ma nin gaabanbaa ma cas yahay ma madow yahay yacni waxa weeye hebelkii qaabkiisii uu yaallay baa kugu soo dhacay shayga qaabka uu leeyahay iyo sansaankiiyo siduu u yaallo baa kayfiyada la dhaha marka sifaatka ilaahay asxaabuulxadiid ma kayfiyeeyaanoo qaab uma sheegaan qaab loo ogyahayna maba jirtaba qaab loo ogyahay ma jirto macnuhu ma aha mid laayaan loo qaadanin macnuhu ma aha ilaahay sifaadkiisu kayfiye ma leh macnahaas macno sax maaha shay kasta oo jira kayfiyuu leeyahy shay kastaoo jira kayfiyuu leeyahy qaab u jiraa jira qaab uu u yaallaa jira taa ma aha marka midda la diidan yaho sifaatka ilaahay kayfiye way leeyihin laakiin kayfiyadii ma ogin waxa la diidan yahy maxay tay marka waxa la anfinaya waxa weye alcilmu bilkayfiya waay lalkayfiya bidaatiha saas way macana yacni kayfiyada ilaahay sifaatkiisu u yaalaan ma naqaano ma naqaano annagu inaanaan aqoonin oonaan garanaynin oonaan kayfiyeyn karin oonaan qaybayn karinin taa way wax laga hadlay amaa ilaahay sifaatkiisu kayfiye ma leeyihiin haa kayfiye waa leeyihiin laakiin kayfiyaday leeyihiin lama yaqaano saas waa arrinta macna ayib waaqadu muhima iyadana lagu baraarugo u baahan ayib wuxuu yidhi walaa yukayifuuna asxaabuulxadiidku ma kayfiyeeyaan oo ma qaabeeyaan humaa labadii gacmood bikayfin qaab kuma qaabeeyaan qaab markaa iyagu ay garan maxaa yeele ilaahay uma sheegin subxana wa tacala waa hadalkii aad garanaysaan oo alimaam alimaam alimaam malik caleyh raxmat ullah waalkayfu majhuul saas way macnaha u fiirsada muusan dhihin waalkayfu macduum ma dhihin muxuu yidhi alkayfu majhuul sifadan ilaahay kayfiyadeeda iyo qaabkeeda jaahil baa laga yahay haddayna kayfiyadu jirin wuxuu dhihi lahaa waalkayfu macduum kayfiyadu ma jirtu dhihi lahaa kayfiyadu waa jirtaa laakiin khalqigaa jaahilka inagaan garanaynin kayfiyadka sifaadka u yaallaan saasay macnaha ayib aw yushabbihuunahaa kuma shabbahaan labadii sifo aw yushabbihuunahumaa labadii gacmood kuma shabbahaan biaydi lmakhluuqiina makhluuqiinta kuwa la abuuray gacmahooda kale kuma shabbahaan tashbiiha almushabbihati kuwa wax shabbaha kooxaha wax shabbaha shabihidoodoo kale iyagu ma shabbahaan khadalahum ullahu allaha hojiye kuwa wax shabbahe mushabbihadu marka waxa weeyaan tashbiihu laba qaybood buu u qaybsamaa tashbiihu almakhluuqi bilkhaaliq iyo tashbiihu lkhaaliqi bilmakhluuq waadun kala bedelaysa tashbiihu lmakhluuqi makhluuqi ilaahay abuurtay addoommadiisa ahaa oo la shabaho oo lagu shabaho bilkhaaliqi allihii abuurtay loo ekaysay markan addoommadiibaa booskooda laga qaadayaayo ilaahay subxaana wa tacaala hawshiisii uu goonida u ahaa baa la gelinayaa taasi waxaa sameeyey nasaaradoo kaleeto ka tashbiihi nasaara ciisa billaahi tabaaraka wa tacaala ciisaasoo addoon ilaahay maa addoon ilaahay bay qaadeen markaasay ilaahay ku shabbaheen waxaa la mid a ah, ka tashbiihi almushrikiina asnaamahum billah gaaladuna asnaamta caabudi jirayna asnaamtoodiibay intay qaadeen bay ilaahay ku shabaheenoo ka dhigeen sidii ilaah oo kale inay wax u qaban karaan taa waxaa la yidhahdaa tashbiihu lmakhluuqi bilkhaaliq ta kalena waxa weeye waa tashbiihu lkhaaliqi bilmakhluuq allaa la shabbahayaa oo allah subxaanah wa tacaala wuxuu mudnaa iyo culuwigiisii baa laga soo dejinaya markaasaa khalqiga sifaatkiisii lagu shabbahaya ayib maalan in la yidhaahdo ilaahay sifadiisu sifada khalqiga la midta yadiisu gacantiisu gacanta khalqiga la midta wejigiisu wejiga khalqigu la mid maqalkiisu maqalka khalqigu la mid marka waa tashbiihu lkhaaliqi bilmakhluuq bay markaa noqonaysa macana ayib waqad acaada allahu alla subxaana wa tacaala wuu badbaadiyey acaada wuu magangeliyey tacaala korahaya ahla sunnati ahlu wuxuu ka magangeliyey min ataxriifi buu ka magangeliyey ufiirsada xagga hore soo asxaabuulxadiid inama dhih halkana muxuu ina yidhi ahla asunna inay isku mid yihiin buu wataa marka masaladaas culimmadii salafka ridwanullahi calayhim ahlusunna iyo asxaabuulxadiid iyo firqa naaji iyo taa'ifa mansuura iyo inay isku mid yihiin bay taqriiban aqwaashooda ayay macnaa wax way ku imaanaysaa cabdullahi mubaarak oo kaleeto imaam axmed caleyh raxmatullahi imaam albukhaari iyo keyrkoodba ayib laakiin baxi waayahan dambe muran ka taagan yahay baa jira oo firqa naajiya iyo taa'ifa almansuura ma isku macnaa oo isku midba mise baynahumaa cumuumun wa khusuus mise way kala gudaweyn baxigaa waxaa ihaareeyey markiisii hore sheekh salmaan salmaan bn cawda baa ihaareeyey kitaabii manaa sifat lqurabaa inu haban malinay marka waxaa radiyey sheekh rabiic oo kitaabka ka qoray ahlulxadiid hum muxuu ahaa hum alطaa'ifa almansuura walfirqa annaajiya kitaab buuba si mustaqil uga qoray sheikh اlalbani caleyh raxmat ullahi isaguna baxi buu ku leeyahay silsilada saxiixada uu masalada kaga hadlayo oo uu istixsaansanayo ra'yiga salmaan buu istixsaansanaya oo uu leeyahay waxaa u dhaxaysa cumuum iyo khusuus ayuu isaguna jeclaysanaya waa masle marka waxoogaa nooc waayahan dambe yani waxa way culimada dhexdooda doodii ay ka jirtay labada kelima misku midba mise isku midba laakiin aqwaashii salafka markaad fiiriso iyo aqwaasha laga soo guurinayo inay isku si u isticmaalayaan ayaa macnaha ka muuqata faahfaahin intaa ka dheeraad ah waxaan kaga hadlay oon ku faahfaahinay yani waxa way safariniyadii ninkii u baahan meesha ha ugu noqdo sheekh اlalbani cali raxmat ullah meeshuu kaga hadlay iyo meeshaasaan ku sheegnay waqad acaada allahu alla wuu badbaadiyey wuu nabadgu magangeliyey tacaala korahayey ahla sunnati meeshaa waxaan ku sheegnay saan xusuusnahay in yani labada macno labada macno ay isu imaan karaan taqriiban halkaasaan ku ishaarnay waqad acaada allahu alla subxaana wa tacala waa badbaad wuu magangeliyey tacaala korahayey ahla sunnati buu badbaadiyey waa dadka haysta kitaabka ilaahay iyo sunnadii nebiga sal alay wasalam iyo wixii laga soo gaadhay saxaabada iyo taabiciinta daahiran wa baatinan wuxuu alle ka magangeliyey qoladaasi min ataxriifi buu ka magangeliyey waa kaan soo sheegnay taxriifka labadiisa noocba lafdiga oo la taxriifiyo iyo macnahoo la taxriifiyo ayib yacni lafdiga taxriifintiisu waxa weeye lafdigii in ziyaado lagu daro ama wax laga dhimo kaleeto ama xarakadii icraabta la bedelo saas way xarakada ama la bedelo ama xuruuftii wax laga bedelo maalan istawa oo kale cala alcarshi istawa maxay yidhaahdeen istawla waa taxriif lafdiga wa waana taxriif macnawiya sidii reer bani israa'iil markii la yidhi quluu xita maxay dhaheen xinta nuun bay siyaadiyeen soo ma jeed qoladanna laam bay siyaadiyeenoo istawaa bay ahayde istawlaa bay siyaadeen marka haddii lafdigii ama xarakadii wax laga bedelo ama lafdigii wax lagu siyaadiyo xuruuftiisii ama wax laga dhimo waxaa la yidhaahdaa taxriif lafdiyaa la yidhahda taxriif lafdiga xagga lafdiga u noqonayo saas way macnaha taxriifka labaadna waa taxriifka la yidhahdo altaxriifu lmacnawi baa la yidhahdaa waana midka mutakalimiinta iyo ahlulfiraqu ay dhex galeenoo in naskan macnihii ilaahay uu ula jeeday subxaanahu rasuulkiisu ula jeeday sal lla lay wasalam macnihii laga leexiyo oo macno kaleeto iyo meel kaleeto loo afduubo sida taan hadda soo marnay oo kaleeto yadaynka labada gacmood in loo leexiyo xaggee nicmatayn loo leexiyo ama loo leexiyo yani quwatayn ama qudratayn loo leexiyo soo ma jeed wejiga in loo leexiyo maalan daata loo leexiyo kaleeto soo ma jeed yani waxa weye kuwaasa ah waxaa la yidhaahdaa taxriif macnawi ah labadaba ahlu sunnuhu beri bay ka ahayn ayib sidaa waxa u kala qaadaya ibnulqayim caleyh raxmat ullah taxriifka labadiisa nooc kitaabkiisa mukhtasaru sawaaciq lmursala ayuu ku kala qaadaya manaa mujalladka labaad sabxada boqol afartan iyo toddoba wuxuu yidhi watashbiihi waxaa kaloo allah subxaana wa tacaala ka magangeliyey ahlu sunnaha watashbiihi iyo shabihidda ilaahay iyo khalqigiisoo laysku shabaho labadiisii noocba isagana oo ahaa tashbiihu alkhaaliqi bilmakhluuq iyo tashbiihu lmakhluuqi bilkhaaliq labadaba ilahay waa ka nabadgeliyey watakyiifi kayfiyeyntana ilaahay waa ka nabadgeliyey waa ka magangeliyey ahlu sunnaha takyiifkana waa kan hadda soo marnayo waa tacyiinu kunhi sifa sifada kayfiyadeediiyo qaabkay u taallo oo la cayino wey oo la yidhahdo sidaasay u egto saas wey macnaha oo kayfiye nooc nooc khaasa loo yeedho macnaha ayib wamanna alla wuxuu galladaystay calayhim ahlu sunnaha korkooda wuxuu ku galladaystay bitacriifi ah. yacni garansiin watafhiimi fahamsiin ah. tacriif yacni garansiin ay xaqa gartaan dadkana garansiiyaan tafhiim oo inay iyaguna fahmaan dadkana fahamsiiyaan sidii macnuhu sax ugu ahaa macnaha waxbay u fahamsiiyaan xataa salakuu ilaa ay qaadeen sabiila tawxiidi keliyeelidda jidkeeda ay qaadeen watanziihi iyo nasihidda u fiirso yani waxa weye sabiila altawxiid waltanziih alla subxaana wa tacaala waa la keli yeelaya oo alla subxaana wa tacaala sifaadkiisa kayfiyadooda iyo qaabkooda inuu keli u yahay oon lala wadaagin sida daatadiisaba keli ugu yahon loola wadaagin ayay u sugayaan isla markaa watansiihi oo waxay ka nasahayaan wax walboon ilaahay u qalbin sida tactiilka iyo tashbiiha iyo wixii tamhiilka iyo wixii la mid ilaahay way ka nasahayaan marka jamacuu bayna altawxiid waltanziih saas way macana yacni bayna ihbaati asifaat wa bayna tansiihihi tabaaraka wa tacaala can yani mushaabahati makhluuqiin inuu khalqiga shabahana way ka nasahayaan ifaatkana waa sugayaan watawxiidka wuxuu ka wada bimacnaa ibaat sifaat wa tarakuu waxay ka tageen ahlu sunnuhu alqowla odhahasho bitaciili la yidhaahdo in la yidhaahdo taciil alqowla bimacna alictiqaad buu ka wada in lagu hadlo bimacna alictiqaadiya buu ka wada watashbiihi iyo tashbiih in lagu hadlana ilaahay subxaana wa tacaala way ka tageen manaa wa tarakuu way ka tageen alqowla odhahasho bitactiili la yidhahdo watashbiihi iyo shabihid halkaasi kutubta qaarkood kelimo kaluu qoraya maxaa qoran tacliil waa laga fiicanya tacliil tactiil baa ka fiican tactiil baa ka fiican tactiilka waxaa la yidhaahdaa waa jaxdu الصifaat alwaarida fi lqur'aan aw fi sunna saxiixa sifaadka qur-aanka ku soo aroortay ama axaadiis saxiixa ku soo aroortay ilaahay leeyahay diidadooda ayaa la yidhahdaa taciil la yidhahdaa taciilka taasaa la yidhahdaa mucailada waxaa la yidhaahdaa mucailada waa kuwa sifaadka diido oo dhan nufaatu sifaat baa mucailo la yidhahdaa almucaila haddaad maqasho bimacnaa waa kuwa ilahay sifaadkiisa diida tacdiilku marka waa laba yani taciil kulli ah iyo taciil jusi ah taciilka kulliga waxa weeyaan ama mucailada kulliyada waxa weeyaan kuwa ilaahay sifaatkiisao dhanba waxba aan ka ogolayn wayay yihiin kuwaasi waa jahmiyadoo kale maalan iyo muctasilada saas way macnaha wax ay ka ogol yihiin walaa hal sifana ma jirto ayib kuwaasi waxaa la yidhahdaa mucaila la yidhahdaa kuwana waxaa la yidhaahdaa tactiil jusi ay ku dhaceenoo mucatilo waa la dhihi karaa oo waa maaturiidiyada iyo ashaacirada oo sifaatka qaarna suga qaarna diida maadaama ay sifaatka qaar diidaan xaggaa waa laga dhihi karaa waa mucailo saas man lannahu yanfuuna can illahi tabaaraka wa tacala bacda asifaati athaabita ayib tashbiihana waan soo marnay tashbiihana waynu soo marnay ayib sideedabana waxaa la yidhaahdaa mucadiladu waa mushabbiha ama haddii lafdiga aan ka wareegno waa mumaila leanna saan soo sheegnay sifaatka inay diidaan maxaa ku bixiyey ya inay diidaan sifaatka waxaa ku bixiyey liannahum tasawaruu altashbiih waxaa qalbigooda ku dhacday oo suuro gashay ah in haddaan sifadan sugno ilaahay khalqigiisa u ekaanayo oo tashbiih ka dhalanayo tashbiiha ka carara bay marka sifaatka u diideen soo ma saas daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa kullu mucatilin mushabbih leanna intuusan sifaatka diidin muxuu ku dhacay tactiil buu ku dhacay waxaan u jeedaa tashbiih buu ku dhacay tashbiihaaba ahaaba sababta u geysay ku bixisay inuu sifaatka diidaba tashbiih uu ku dhacay bu ah wailaa marka horeba hadduusan suuradan tashbiihu uusan geli lahayn sifaadkamaba uusan diideenba saas daraaddeed baa waxaa ku xaqiiqoobaysaa kullu mucailin mushabbih cagsi ma la dhihi kara wa kullu mushabbihin mucail ma la dhihi kara maya lama dhihi karo lannahu shataana maa baynahumaa lanna waxa weeye tashbiihu waa guluwun fi lihbaat tactiilkuna waa ghuluwun fi اlnafyi wa shataana maa bayna alnafyi walibaat soo marta haddaad tashbiih aragto sifo la sugay oo sugiddeedii lagu xadgudbay buu ka dhalanaya haddaad tactiil aragtana wuxuu ka dhalanayaa sifo la diiday diidadeeda lagu fogaaday marka diiddo iyo ogolaansho sugid iyo diidda sooma kala foga saas saas daraaddeed lama dhihi karo kullu mushabihin mucail lama dhihi karo laakiin waa lacagsinoo kullu mucailin mushabih baa saxa ayb watabacuu waxay raaceen ahlu sunnuhu qowlallahi ilaahay odhahdiisay raaceen caza wajalla uu yidhi laysa ka milihi shayun wa asamiicu lbasiir aayadda asalka u ah labadaa rukni mubtadicada iyo nimankaasi dawaa'ifta iyo firaqana dhuunta u gashay si ay ka yeelaanna ay garan waayeen waa ayaddan waa miisaan miisaanka labadiisii kafadood waa laysa muusan ahaanin ka milihi mid uu la mid yahay alle shay-un shayna muusan ahaan laysa muusan ahaanin shay-un shayna ka milihi alla mid la lamida muusan ahaan wa huwa alle alsamiicu midka maqlo weeye maqalka badan albasiru ee aragga badan wey u fiirso ahlusunna marka laba tiir bay ku dhisan tahay asalkoodaasi tiirka koobaadi waxa weeyaan waa nafyu tamthiil watashbiih soo ma asalkaa waxaa ku tusay laysa ka milihi shay unbaa ku tusay asalka labaadi waxa weeyaan ihbaatu alsifaat lilahi tabaaraka wa tacaala calaa wajhin yaliiqu bihi asalkaana maxaa ku tusay waxaa ku tusay wahuwa asamiicu albasiir idan ihbaatun bilaa tamhiil aayaddaasay ku tusaysa ihbaatu sifaat maca nafyi tamhiili waltashbiih taasay ku tusaysaa khulaasada madhabka ahlusunna waljamaca kaa wey marka firaqdii hadda soo sheegnayna dhammaantood aayaddu way wada radiday oo qoladii ilaahay ku shabahay khalqigiisa ee sifaadka ilaahay yidhi sifaatka khalqigay u egyihiin waxaa radiday laysa ka milihi shay-un baa radiday halkaa mushabbiha iyo wixii la halmaala meeshaasaa lagaga takhallusay nimankii sifaadka ilaahay diiday ee mucatilada ahaana waxaa ka takhallustay wa huwa asamiicu albasiir Ah, mid walba sifuu xambaarsan yahay asamiic waa magac sifatu samci buu xambaarsan yahay albasiir waa magac sifatu lbasar buu xambaarsan yahay soo ma jeed marka waxa weeyaan waa labadaa tiira asaasiga ah hadday aayaddaa fahmi lahaayeen taqriiban warkuba waa iska dhammaana ayib laakiin mushkilada ku dhacday baa waxa weeye inta badan nimankan mutakalimiinta iyo firaqdan iyo waxaan waxa lumiyey marka horeba kitaab ilaahayba wax laga raadin maayo sunno nebiya axaadiistii rasuul ka sugnayd wax laga raadin maayo saxaabadii iyo wixii ka soo aroraya aahaartii wax lagu dhisi maayo xaggee la aadayaa waxaa la aadayaa falsafo iyo caqliyaad baa la aadaya saas daraaddeed waxaad arkaysaa kutubta yani cilmulkalaamka bal u fiirsada idinku waxaad akhridaan kutubtan hadda maalan ashaacirada iyo soomaalida wax ka haysatay wax kuma mayna ka haynin wax kuma mayna ka hayn kutubtaasi waxa weeye inaad ama aayad qur-aana ama xadiis ka heshaay way yarta mar mar naadira laga yaaba isagoo radin raba ma ahada inuu daliishanayogow isaga oo raba inuu ka takhalluso oo taxriifiyo baa laga yaaba marmar inuu soo qaato amaa xadiidka xaggiisa isaga iskaba dhaaf iyagu muflisiin bay ka yihiin saas mana maba maba yaqaanaba mushkila marka waxay ku dhacday mar haddii labadii masdar ee diintaba laga qaadanayay ay jaahil ka noqdeen oo falsafo iyo waxay caqliyaad ku magacaabeen ku doorsadeen inay lumaan marka waa xaq inay lumaan waa xaq wey maanaa saas weyaan ayb wakama warada alqur'aanu bidikri lyadayni biqowlihi lima khalaqtu biyadaya hadalkaas dabcada cali khalluuf eedu intiina badan haysataan waa ka go-an yahay taqriiban waa hadal aayad iyo saddex xadiid aayadda qaybteeda ka mid a waxaan u jeedaa laba aayadood iyo saddex xadiid hadal koobanoo uu imaamku kuu keenayo waa ka go-an yahay dabcadin soo saas wakamaa warada alqur'aanu bidikri lyadayn idinkuma qor kuwa kale la fiirsada ayib wakamaa sida warada uuu soo arooray alqur'aanu qur-aankii ugu soo arooray bidikri lyadayni labada gacmo sheegitoonkooda biqowlihi uuugu soo arooray limaa khalaqtu biyadaya wa qowlihina wuu ku soo arooray bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa macnaha waxa weeyaan aayaddaa hore sida ay labada gacmood ugu soo arooreen ayaa aayad kala jirto iyadana ay ku soo arooreen labada gacmood oo ah bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa bal iskaba dhaafa yahuud baa la radinaya hadalkoodii in yani waxa wey ilaahay subxana wa tacaala ay dheheen waa waa bakhiil ayb waxaa la yidhi bal yadaahu iska dhaaf alla subxaana wa tacaala inay gacmihiisu laaban yihiine warkaasi ma jire yadaahu labadiisa gacmood mabsuutataani laba la fidiyey waa yunfiqu alla wuu nafaqeeyaa khalqigiisa kayfa yashaau siduu doonuu u nafaqeeya marka yadaahu labadiisa gacmood baa leh yadayadii suuraddii aayaddii horey isku midihi saas macnaa laba gacmood oo xaqiiqiyo ilaahay leeyahay oo cadamadiisa u qalanto siday yihiin iyo kayfiyadooda aanan garanaynin kuwa khalqigana aan shabihin qacan ayay macnaha labada aayadood sugeen ayib wa waradat alahbaaru asixaaxu can rasuli sal lay slm waxaan u malaynayaa wa kamaa waradadaas in ay jawaabteeda ama hadalku uu dhacayo waradat alahbaaru asixaaxu can rasuuli illahi sal lla alay slam oo labada waaw ee uu isdaba dhigay mid inay siyadataan u malaynaya wa waradat alahbaaru midiin qoray waradad midiin qoray waaw keliya saasaa sax saasaa sax haddii kale hadalku meel uu ku biyo shubanayo meel uu ku hoorsanayaa la waayaya saas macana wakamaa warada siday ugu soo arooray alqur'aanu qur ugu soo arooray wakamaa warada siday ugu soo arooray alqur'aanu qur-aanku usoo u soo arooriyey bidikri lyadayni ugu soo arooray labada gacmood sheegidooda biqowlihi uu yidhi limaa khalaqtu biyadaya iyo wa qowlihi bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa sidaasoo kale sidaas si uu qur-aanka ugu soo arooray ayaa waradad ay u soo aroortay hadalkudhaay ayaa waradad ay u soo aroortay al axaadiistii alsixaaxu ee sugnaana ee saxiixa ahaa can rasuulillahi bay uga soo arooreen sal alay wasalam bidikri lyadayni bay ku soo arooreen gacmaha gacanta sheegiddeeda gacanta sheegiddeeday ku soo arooreen ka khabari maxaajati muusa wa aadam sida xadiidkii yani caanka xadiidka loo yaqaano maxaajati muusa aadam wa aadam xadiidkii doodii dhex martay aadam iyo muuse iyo wa qowlihi nebiga odhaahadiisa uu lahu isaga ku yidhi may wa qowlihi aadam dheh iyo wa qowlihi aadam odhahdiisii lahu uu muuse ku yidhi khalaqaka allaahu may muuse dheh wa qowlihii muuse odhahdiisii uu lahu aadam ku yidhi khalaqaka allaahu allah ku abuuray biyadihi gacantiisu kugu abuuray aadamow wa asjada wuu sujuudiyey laka adiga malaa'ikatahuna waa kuu sujuudiyey xadiiskaas baa ka mid a wa mila qowlihi iyo odhahdiisa uu yidhi laa ajcalu saalixa duriyati man khalaqtuhu wa mila qowlihi odhahdiisa uu nabigu yidhi sal lay slam fi lxadiidi alqudsi laa ajcalu yeeli maayo buu rabbi yidhi saalixa duriyati man cid caruurtood caruurtaa kuwoodii wan wanaagsanaa khalaqtuhu aan abuuray biyadaya gacantayda labadayda gacmood aan ku abuuray kaman cid oo kale kala mid dhig maayo qultu aanu idhi lahu isaga kun ahow oo fakaana ahaa iyo wa qowlihii odhahdiisa uu yidhi nebigu sal lay waslam khalaqa allahu alla wuu abuuray alfirdowsa jannada firdowsa biyadii gacantiisu ku abuuray adiga labadii aayadood saddex xadii buu daba dhigay oo mid walba gacanta ku tusaya sifatulyadi miaal ahaan buu usoo qaatay markuu qaacidatu sifaat taqriiriyey ahlusunna say ka qabeen buu tusaale ahaan ilaana qawaacidu sideedaba haddaan amilo loo samaynin caddaan mayso miaal ahaan buu marka sifatulyadda u keenay saddex xadiis buu keenay xadiidka hore waa xadiidkii ku saabsanaa hadalkii dhex maray nabiyullaahi muusa calayhi asalaam iyo nabiyullaahi aadam calayhim asalaam jamiican xadiidkaasi waa xadiidka abu hurayra radi allahu canhu ayaa warinaya wuxuu leeyahay rasuulku sal lla lay ixtaja aadamu wa muusa aadam iyo muusa xujaytamay faqaala muusa yaa aadamu anta abuuna khayabtanaa wa akhrajtanaa min aljanna muuse aadam wuxuu ku yidhi aadamow aabbahanaa tahay waadna hoojisay oo jannadii baad naga soo saartay buuri kadaeb iyo balaayaad lugta noo gelisay buuri maxaa yeelay jannada inaad nagaga soo saaro adaa sabab u ahaa waay meeshaasaan iskaga dhalan lahayn oo ku kori lahayn oo hawshana kadeedkan adduunyada maana imaana marka yani wax adaa waxaa sabab aha buuri wuu ku eeday fa qaala lahu aadamu aadam baa wuxuu ku yidhi anta adugu muusaa muusaata istafaaka allaahu bikalaamihi ilaahay baa hadalkiisa kuu doortay inuu toos kuula hadlo wa kallama allahu muusa takliiman ayb wahaa laka biyadihi wakhata laka biyadihi gacantiisuu ataluumunii calaa amrin qadarahu allahu calaya qabla an yakhluqanii biarbaciina sana buu ku yidhi ma waxaad igu eedaysaa wax ilaahay igu qoray oo horay u qornaa intuusan i abuurin afartan sano ka horba sii qornaa miyaad muusow igu eedaysaabu adigoo kaliimullaahi ah oo ilaahay ku doortay oo kula hadlay miyaad arrintan hadda anigu eedanaysaa wax sii qornaayoo igaba horreeyey qoraalkiisu markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam faxaja aadamu muusa aadam baa ka reeyey ah, waa laga garhelay macnaha aadam baa muuse ka garhelay maxaa yile waxaan wax dhacay buu ahaa waxaan hadduu dhacay oo wax dhacay uu yahay oo khalad dhacay uu yahay lagana toobad aqbalo oo ilaahay ka toobad aqbalay addoonka sidiisaba khalad intuu galay ilaahay ka toobad aqbalay laguma eedo saas maanaha laguma eedo marka muuse laga garhelo macnaha ujeeddadu maxay tahay marka qasadku waxa weeyaan hadda wahaa biyadihi ah, wahaa biyadihi riwaayadaasay kusoo aroortay laakiin riwaayadan hadda inoo taalla waxaa ku taalla inuu ku yidhi nebi muuse calayhi salaam inuu ku yidhi aadam khalaqaka allahu biyadihi wa asjada laka malaa'ikatahu malaa'igtiisu ilaahay subxana wa tacaala uu kuu sujuudiyey bukhaariyo muslim baa soo saaray kaas isagu sidaas wayna ku cadaayo sifatulyad baa ku cad ayb xadiidka labaad oo ah laa ajcalu saalixa duriyati man khalaqtuhu biyadii ama biyadaya kaman qultu lahu kun fakaana xadiidkaas waa xadii xadiiulqudsi wey asalkiisu xadiiqudsigu wuxuu ahaa malaa'igta waxay ku tidhi rabbi yaa rabbi acطayta bani aadam addunyaa ya'kuluuna fiiha wayashrabuun malaa'igta ilahay waxay ku tidhi rabbi ow ibni aadamka waxaad siisay adduunyada say doonaan bay u cunayaan waa cabbayaan wayarkabuuna wayalbasuun way fuulayaanoo waa labisanayaan wanaxnu nusabixu bixamdika walaa na'kul walaa nashrab annaguna tasbiixdaada unbaan ku mashquulsannaha wax ma cunayno wax ma cabbayno walaa nalhu ah, walaa nalhu mana yani waxa weeye ma daahayno ah, lahwiga waxaa la yidhahdaa bimacnaa yani waxyaalaha lagu daaho lagu dao inta badan waxyaalaha yani maskaxdu ku daahdo laisku maaweeliyo ayaa lahwiga la yidhaha lacibkaa ka yara gedisanoo lacibka waxaa inta badan loo isticmaalaa waxyaalaha jidhku ku ciyaaro maaweelada jidhka maaweelada maskaxdana waxaa la yidhahdaa lahwi baa la yidhahda ah, walaa nalhu ayib marna isku mid bay noqdaan sidaasay ku yidhahdeen markaasaa waxay yidhahdeen malaa'igtii fakamaa jacalta lahum اddunya fajcal lana alaakhira maadaama ayaga adduunyo aad siisay annagana aakharadana sii ilmo aadam adduunyaaad siisayoo sidaa u cunay u cabeeyaane annaga aakharana sii malaaigtaa saa soo jeedisay oo xadiidku siduu leeyay markaasaa allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala laa ajcalu saalixa duriyati man khalaqtuhu biyadaya kaman qultu lahu kun fakaan ah, wuu u jawaab malaigtu u jawaabay subxana wa tacala ka dhigi maayo buu yidhi cidda aan labadayda gacmood ku abuuray carruurtiisa kuwooda wan wanaagsan ka dhigi maayo sida kuwo aan idhi ahaada oo ahaaday oo kaleeto yacnii amarkayga uun kuwo ku abuurmay oo malaa'igta ah iyo aadamoo labadayda gacmood aan ku abuuray carruurtiisa inta wanaagsanaata isku mid ka dhigi maayo way macna ah, inta wanaagsanaata adduunkana way leeyihiin aakharana way leeyihin macna aakharana jannada iyagaa iskale xadiiskaa wey marka xadiiska uu deliishanayo uu meesha keenay maqsuudka hadda uu ka deliishanayona waxa weye laa ajcalu saalixa duriyata man khalaqtuhu biyadaya yadaya oo aadam laga wado markaas aadam laga wado macana ayib laakiin xadiidku hadal badan baa ku jira xagga sixadiisa xadiidkaas eh, kutub badan baa soo saartay ficlan alimaam albayhaqi caleyh raxmat ullah wuxuu kusoo saaray asmaa sifaatka shucabkana uu kusoo saaray shucab aliimaan daylami fi lfirdows طبراني في مسند الشاميين من حديث جابر بن عبد الله ابن جوزنا علل متناهية طبراني في الأوسط كذلك غيرهم بحديث كصوص صاري هذا تخريج في صوف رمضان كما قال كرينا لكن وحي يربان كإشارين وحي waa laisku khilaafsan yahay culimmada xadiidku sixadiisa iyo dacfigiisa taasi horta waa mid asheekh axmed shaakir fii tacliiqihi cala ataxaawiya xadiidka wuu saxiixiyey waxaa kaloo isaguna saxiixiyey ninka iska leh naqdu daarimi xaqiijiyey isagana tacliiqiisa uu naqdu daarimi alimaam daarimi naqdigiisa uu yani waxa weeyaan isagana waxaa la yidhahdaa mansuur assimaari baa la yidhahdaa isagana xadiidka ninka taqriiban intaan arkay ugu ugu taxqiiq ahaan iyo duruqdiisa iyo ninka ugu ronway isagana xadiidka markuu aada uga hadlay akhiiran wuxuu sugay inuu xadiidku uu saxiix yahay shaykhu اlalbani caleyh raxmat ullah isagu xadiidka wuu daciifinaya xadiidkaas wuu daciifinaya laba meelood buu kaga hadlay intaan arkay horta daciifada wuu kaga hadlay ninkii doonaya inuu u noqdo silsilatu axaadiid daciifa afar kun sagaal boqol iyo siddeetan wuu kaga hadlay meeshaas hadalka uu sheekh albaani xadiidka ka yidhi waa hadal aad u gaaban wa wuxuu yidhi daciifun akhrajahu lbayhaqi fii shucab aliimaan xataa masaadirta xadiidku ku soo arooray shucab liimaan basuu ka tilmaamay ayb waxaa kaloo uu ka soo guuriyey imaam lbayhaqi inuu yidhi fii ubuutihi nadar xadiikaa sugnaantiisa nadar baa ku jiraira ku jirta albani caleyh raxmat ullahi wuxuu daba dhigay wa cilatuhu ima narsi hada fainii lam acrifhu waima hishaam ibnu camaar fainahu maca kwnii min shuyuukhi lbukhaari faqad kana yatalaqan intaasuba kaga baxay xadiika markuu daciifiyey wuxuu yidhi ciladiisu xadiidka ninka narsi la yidhahdaa ku jira bu mana garanin buuhi ninkaas talabaadna hishaam ibnu camaar baa ku jira sanadkiisa inkastoo uu shuyuukhda bukhaari ka mid yahay haddana kaana yatalaqan wixii loo sheegaba wuu iska qaadan jiray talaqunka saasa leh dad waxaa jira aaman ka fiirsaninba wuxuu loo sheego xadiisba haddii la yidhahdo iska qaata saas maanaa taqriiban markay weynaadaanoo da-du timaado inta badan dhacda hadalkaas wuxuu ku leeyahay sheekh albaani caleyh raxmatullah yani waxa weeyaan nambarka aan sheegnay daciifada laba laba waxaa ku jira khalad baa ku jira meeshaas oo iyada lafteeda in la baaruurjin mudan daciifada waa midda koowaade horta sheekha wuxuu qoray cabdullaahi ibnu saalix annarsi waa ninka uu leeya ma garanayo sawaabkuna waxa weeye kutubta kale marka la fiiriyo waxa weeyaan cabdurabbihi ibnu saalix alqurashi meesha horta waxaa galay tasxiif baa galay ayib mas'alada labaadna waxa weeyaan iyadana yacni takhriij fiican oo dheer muusan muusan muusan samayninoo masaadirta iyo duruqda xadiidka istiqsaa muusan ku samaynin sheekh albani caleyh raxmatullah yacni daciifada raqamka aan sheegnay laakiin hadalka hadal ka faahfaahsan yuu leeyahay oo uu kaga hadlay xadiidka wuxuuna ku yaallaa tacliiqiisa uu taxaawiyada tacliiqiyey ayadana safxada saddex boqol iyo shan ayuu hadalkaa ka dheer ku leeyahay sheekh albani caleyh raxmatullah oo weliba istidraag uu ku samaynayo axmed shaakir saxiixintiisa uu ka daba tegaya oo macnaha waxa weeyaan nihaayadiisi khulaasadiisu ay tahay xadiidku inuu daciifiyo cinda sheekh alalbani caleh raxmatullah xadidka waa daciifiya laakiin axmed shaakir iyo ninkaa muxaqiqa isagana naqdi daarimi iska leh way saxiixinayaan way saxiixinayaan xadiidku waa sugan yahay bay leeyihin xadiidka khulaasadiisa markii si fiican asaaniiddiisa loo loo fiiriyo baxfiga laga qorayna la fiiriyo waxaad moodaa in uu yacni xoog badan yahay qolyaha leh xadiidku waa sugan yahay taasaad muddaa in xoog badanta lan insha allahu taala lakin insha allahu tacaala bal aan yani wax darsigeenna soo socda wax yaroo tafsiila aynu dib ugaga noqono hadda laakiin intaas iyo masaadirtaas ayaynu insha allahu tacala kaga baxaynaa culimmadu maa bayna musaxixin wa mudacif bay isu dhex yaalaan masaadirtaa ninkii u baahanna meesha ha ugu noqdo saas way ayib xadiid waa midkaa xadiidka labaad oo ah khalaqa allahu alfirdowsa biyadihi isagana aanu imaano xadiidkaas khalaqa allahu alfirdowsa biyadihi isagana waa xadiid rafcigiisa sariixan la rafciyo uu daciif yahay bayhaqi baa soo saaray alimaamu taaro fi sifaat buu ku soo saaray ibn abi dunya fii sifati ljanna uu soo saaray abu shaykh fi lcadama abu nacaym fii sifati ljanna isagana ayay ku soo saareen lafdigiisuna waxa weeye ina allaha khalaqa alaaata ashyaa saddex shay buu ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala biyadihi gacantiisa ku abuuray khalaqa aadama biyadihi wa khalaqa atawraata biyadihi wa gharasa alfirdowsa biyadihi allah subxaana wa tacaala aadam wuxuu ku abuuray gacantiisa tawreedna gacantiisuu ku qoray firdowsna gacantiisuu ku beeray jannat xadiidka lafdigiisu waa sidaa alfaad kalena wuu leeyahay xadiidkaas marka bihada lafdi iyo masaadirta iyo maraajicda aan sheegnay asagana rafcigiisa waa daciif baa la leeyahay in la rafciyo oo macnaha waxa weeyaan maalan muxaqiqa xaqiijiye kitaabu sifaat oo imaamu daaraqudni u leeyahay waa ninka la yidhaahdo maxamed ibnu yaxya alhamdani kitaabka waxaa muqadimadiisa iskale taqdimada u sameeyey sheekh muqbil ibnu haadi alwaadici wuxuu leeyahay isagu xadiidku waa mursalun daciifu lisnaad waa mursal marka koobaad oo taabici weeye ninka yani waa saxaabi yar waay oo taqriiban riwaayaadk yani xukumka riwaayadiisu riwaayaadka taabiciinta o kale la xukumta waa mursal sanadkiisuna waa daciif laakiin wuxuu daba dhigay xadiidku isaga oo mawquufa buu saxiix yahay cabdullaahi bni cumar ayuu ka soo arooray isaga oo sanadkiisu saxiix yahay laakiin ibnu cumar aan dhaafsiisnayn oo mawquuf ku ah lafdigiisuna waxa weeye khalaqa allaahu biyadihi arbacata ashyaa afar shay buu ilaahay gacantiisa ku abuuray aadam waalcarsha waalqalama wa jannata cadnin u fiirsa marka tii hore waxay ahayd jannatu firdows buu ahaa lafdigan ibnu cumarna jannata cadnin farqigaasa udhexe middaas ibnu cumar ka soo aroortay oo jannata cadnin ah aharkaas waxaa saxiixinaya sidoo kaleeto muxaqiqa isagana naqdi cuhmaan ibnu saciid addaarimi naqdigiisa ninka xaqiijiya isagana mansuur asimaari isaguna waa saxiixinaya aharkaas mawquufan cala bni cumar mawquufan cala bni cumar labadooduba waxay leeyihiin waa ka sugan yahay ayb waxaa kaleeto aharku uu ka sugan yahay ninka la yidhaahdo muxamed ibnu kacbin alquradi bisanadin xasan isagana waxaa kaloo isagana ka sugan yahay afarku can kacbi alaxbaar mawquufan intoodaba waa ka sugan yahay laakiin isaga oo mubaasharatan si toosa loo rafciyey waa daciif su-aal baa marka imaanaysa su-aasha imaanaysa waxa weeye aharku hadduu isagoo saxiixa cabdullaahi bni cumar ka sugan yahay alaysa mima laa yuqaalu bira'yi ya alaysa mima laysa fiihi majaalun lilra'yi leanna waxa weeyaan ilaahay wuxuu gacantiisa ku abuuray oo wax lagu ijtihaadi karaa wax lagu ijtihaadi karaa maaha sidaas daraaddeed hadday sugnaato cabdullaahi bni cumar inuu mawquuf ku yahay wuxuu noqonayaa marfuucun xukman buu markaa noqonaya liannahu mima laa yuqaalu fiihi bira'yi Ah, waa waxaan ra'yigeli karan oo ijtihaadgeli karin sida kutubta mustalaxa muqararka ku ana haddii saxaabigu uu yidhaahdo wax aan ra'yigeli karin oo ijtihaadgeli karin isagana mawquuf ku ahaado xadiidkaasi waxaa loo yaqaanaa marfuucun xukman baa loo yaqaanaa waxaase sharti ah saxaabigaasi inaan lagu aqoonin warinta israa'iiliyaadka mid baan u baahan marka inaynu hubinno cabdullaahi bnu cumar ma ka mid baa saxaabadii lagu arkay riwaaya alsraa'iliyaat mise ka mid maaha kollay intaan ogahay wax ku sheegay ma arka cabdullahi bni camr ibni caas iyo abu hurayre iyo qolyahaasaa lagu sheegay laakiin waxa weeyaan cabdullaahi bni cumar ma arkin wax ku sheegaya inuu yahay saxaabadii yani israa'iiliyaadka welintooda wax ka soo gaadheen wabittaali waxaa dhici karta xadiiskaasi yani waxa weeyaan inuu noqdo marfuucun xukman waa dhici karta maadaama uu asaxay isagoo mawquufa macna sheekhu اlalbani caleyh raxmat ullah isaga baxi buu leeyahay aad u qiimo badan oo aad u noqon kartaan oo uu xadiidkaas kaga hadlay khaasatan riwaayada odhanaysa yani waxa weye jannata cadnin maaha jannat lfirdows ah, tan inoo taalla waxa weye khalaqa allahu lfirdowsa biyadii soo ma midda odhanaysa khalaqa jannata cadnin biyadihi taa iyada ah iyadoo daciifaduu si fiican uu kaga hadlay inkastoo uusan yani intaan akhriyo ma keenin aahaartaas ibnu cumar mawquufka ku aya ma keenin laakiin midkaa marfuuca buu si fiican uga niqaashay ninkii doonaya silsilatu laxaadiis daciif buu noqon karaa yani waxa weeyaan raqamka boqolkun ah, baan nila kun laba boqol iyo siddeetaniyo saddex kun laba boqol iyo siddeetaniyo afar kun laba boqol iyo siddeetaniyo shan saddexdaa meelooda isku xigta ayuu sheekh albani caleh raxmatullahi kaga hadlay yani waxa weeyaan wuxuuna leeyahay xadiisku waa daciif wuu daciifinaya macnaha ayib adiga inahaasi waa intii suurowday un macnaha oo ku saabsan dabagalka axaadiistaas laakiin waa xadiis u baahan in runtii juhdi madax bannaan lagu sameeyo bal buxuusta inta laga aruuriyo markaasi waxa way natiijo mucayan ah laga gaadho macnaha ayib wakamaa warada say ugu soo aroortay oo kale kamaa warada sida ugu soo alqur'aanu qur'aanku bidikri lyadayni siduu ugu soo arooray qur-aanku bidikriyadayni labada gacmood sheegiddooda biqowlihi uu yidhi limaa khalaqtu biyadaya iyo wa qowlihii odhahdiisa bal yadahu mabsuutataani uu yidhi yunfiqu kayfa yashaa sidaasoo kale ayaa waradoo ay soo aroortay alakhbaaru waradad ay soo aroortay al ahbaaru axaadiistii alsixaaxu ee saxiixa ahayd can rasuuli rasuulilaahi ay uga soo aroortay sal lay slam bidikri lyadayn bayna ku soo aroortay labada gacmood sheegidooda ka khabari maxaajati muusa wa aadam sida xadiiska aadam iyo muuse doodoodiiyo hadalkii dhex maray ku saabsanaa oo kale wa qowlihi iyo odhaahdiisa uu yidhi meeshaas waxaan u malaynayaa waxbaa isdaba lianna khalaqaka allahu biyadihi wa asjada laka malaa'ikatahu waa xadiidkii shafaacadan u malaynaya wallahu aclam markii ay ahlulmaxsharku aadam u tageen waa kuwii ku lahaa khalaqaka allaahu biyadihi wa asjada laka malaa'ikatahu soo saas maahayn xadiidkaa ku soo arooray dooda nebi muuse iyo aadam lafdiga ku soo arooray waxa weeyaan wakhata laka biyadihi laakiin lafdiga halkan yaalla aad waxaan uga shakisnahay inuusan ku imaanin doodii muuse iyo aadam dhex martay ee uu ku yimid xadiidu shafaaca bal xaqiiji bay u baahan tahay insha allahu tacala aan dib usoo fiirino laakiin lafdigani wa qowlihi lahu xadii inuu xadiid iska dhex galay baan u malaynayaa mu'alifka wallahu aclam bal waynu hubin doonaa ayib wa qowlihii odhaahdiisa uu lahu isaga ku yidhi sidaa hadda u wado marka waxay noqonaysaa wa qowlihi aadam yani muuse odhahdiis lahu uu aadam ku yidhi khalaqaka allaahu allah ku abuuray biyadii gacantiisu kuu abuuray wa asjada wuu sujuudiyey laka adiga malaa'igta buu kuu sujuudiyey ishkaal baa halkaa imaan karo lowilowistino aayaddu laba gacmood bay sheegtay xadiidkuna hal gacan buu sheegay soo ma aayad kalena gacmo badan bay sheegtay mima camilathu aydiina ancama soo ma adiga wax weeyaan aydiidana tacdiim baa loola jeedaa iyo damiiruljamco loo idaafeeyey baa loo jamciyey saay culimmadu leeyihiin yacni mufradka markii biyadihi la yidhaahdana waa mudaaf oo waa mufrad mudaafun ilaa ilaa damiir mufradka haddii macrifo loo idaafeeyana inta badan cumuum buu faa'iideeyaha akar min waaxid buu faa'ideynaya saas daraaddeed laba gacmood buu ilahi leeyahy subxaana wa tacaala amaa labada aayadood ee kale sidaasay culimmadu kala odhanayaan macnaha wa mila qowlihi iyo odhaahdiisa uu yidhi sala allahu alay wasalam uu yidhi laa ajcalu saalixa duriyati man halkaa iyadana mila qowlihidaas yacni qowlihi sal alla alay waslam buu ii qoray laakiin qowlihi tacaala waay haddii aan markaa wax loo soo qadarayninoo wa mila qowlihi sala allahu alayhi wasalam raawiyan can rabbihi haddaan saa loo soo qadarin lanna xadiisku xadiisulqudsi waay rabbigu yidhi subxana wa tacala wuxuu yidhi laa ajcalu yeeli maayo saalixa duriyati man khalaqtuhu ciddii aan abuuray carruurtiisa kuwooda wan wanaagsan biyadaya labadayda gacmood aan ku abuuray carruurtaasi ka yeeli maayo kaman cid oo kale khalaqtu aan abuuray ah, kaman cid oo kale ka dhigi maayo qultu aan idhi lahu isaga kun ahow oo fakaana ahaaday oo malaa'igtii markaa laga wada ah, cid aan amarkayga ku abuuray cid aan gacantayda ku abuuray isku mid ka dhigi maayo saas way hadal xadiiskaasi marka waa xadiiskaynu ka hadalnayo yacni waxa weeye waxay u badan tahay inuu xadiisku sugan yahay wa mila qowlihi iyo odhaahdiisa oo kale uu yidhi iyo wa qowlihi dheh odhaahdiisa oo kaleeta uu yidhi sala allah alay wasalam uu yidhi khalaqa allahu alla wuu abuuray alfirdowsa biyadihi gacantiisuu ku abuuray ayadana waxaynu yidhi xadiiskaasi khulaasadiisu wuxuu ka sugan yahay cabdullaahi bni cumar mawquufan xukmu rafci inuu yeeshana waa suroobi kartaa wbilahi towfiiq sal allahuma w slm ala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi wslem